لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan filayaa saabka saddexaad baan joognay wuxuu horey usoo yidhi walilcajzi asbaabun asbaabo waxaa jira banneeya tayamumka saddex buu ka dhigay isagu waxaana nidhi laba lagu soo horcelin karaa waxaan soo gaarnay halka u yihi athaaliu sababka saddexaad maradun waa xanuun iyo jiro yukhaafu macahu intaa uu ku hayee kula jira laga baqayo haddii biyo la taabsiiyo talafa nafsi naftaadiiba inay ku tagto ay ku baxdo aw cudwin ama xubin xubnaha jirkaaga ka mida inuu ku tago ama ku baxo wax ku noqdo laga yaabayaa aw fawaata manfacati cudwin ama xubinkii isagii dhammaan meesha ka bixi maaye inay manfacadiisiiba meesha ka baxdo uu dhaawacmaa laga baqayaa dhaawaca waxtarkiisiiba meesha ka saara aw xuduuda maradin ama xanuun jiro inay kugu dhacday biyaha ka dhalataa laga baqayaa mid ku haysa ma aha waxaa laga baqayaa biyahani cudur iyo xanuun inay keenaan makhuufin laga baqo cudur laga baqoo xun inay kugu keenaan baa waad ka baqday aw ziyaadata maradin ama xanuunku hayay inuu kugu sii bataad ka baqday aw ta'khiira albur-i aaboortiiyo xanuunkiiyo nabarkii bogsashadiisu inay dib dhacday daaraad ka baqday aw shiddata alamin ama xanuun adag oon caadi ahayn baad ka baqday aw shay-an faaxishan ama wax fool xun fii cudwin xubin daahirin muuqda oo xubnahan xadulcawra ka baxsan oo gacmaha iyo wejiga iyo lugahaiyo ah oo markaa socoto cayb daahira kugu noqonaya xukunku inay xubinkii gaarsiisaad ka baqday wayactamidu fiihi intaasoo dhan wuxuu cuskanayaa oo wax ku dhisayaa macrifatahu isaga aqoonta waxaanu u leeyahay iyo khibradiisa aw qabiiban ama nin dhakhtaroo yuqbalu khabaruhu la aqbalayo fiihi shaygaa ka dhalanaya laga aqbalayuu ku dhisayaa intaa mid ka mid ah hadday jirto biyaha intuu iska daayuu gabagabaysan ama boodhaysan ama naftiisiiyo xubnihiisa wax kamidu dhimasho uga baqay hadduu biyaha isticmaalo ama cudur jiroo sii bata ama daaha ama xanuun badan keena ama boorta iyo nabarka xubin muuqda fool xumaato amaba cudur inuu ka dhasha cusub oon horay ku haynin waxyaabahaasoo dhan baad ka baqday ama mid ka mid ah. a oo ama adigaa garanaya ama qof dhakhtar oo garanayaa kaaga digay oo kuu sheegoo yidhi iska ilaali waxaasaa ka dhici kare dhakhtarkaasoo warkiisa la aqbali karo intaa mid ka mida ah haddii la helo way bannaan tahay intaad gabagabaysato inaad biyuhu oo yaalla iska dayso marka nafta loo baqayaa asalu ah inta kalena waa qiyaas waxaana soo sheegnay xalay laba xadiioo midna camr bn alcaas laga wariyey midna jaabir ibni cabdillaahi laga wariyey waxayna kala ahaayeen xadiidka jaabir safar bay aadeen nin saxaabada ka mida ah madaxa dhagax kaga dhacay waa dakramay haddii uu madaxii ka dakramay habeennimuu isku juubay raggii saxaabadu la hadlo wuxuu yidhi wareedhaaya madaxana dhaawac baa idiga yaalla janaabaday igu dhacdeen ixtilaamayna qabays bay rabtaa biyahana naftaydaan uga baqayaae nimayow ruksad iyo qeyl ma la ii hayaa aan biyo isaga daayo raggii meesha la joogay aqoontoodu inta ay gaasiisanayd waxaa la yidhi maya inaadun biyaha gasho waxa ilaahay ku badaba maahane xal kala kuma hayno de ninkii salaadna waa laga rabaa biyihii buu shab isku siiyey qalaf naftaa ka baxday waa dhintay ninkii ninkii biyuhu isku shubay wuxuu ka baqayay baa dhacay oo waa dhintay haddii madiine la yimid safar baa la ahaayee nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadkiina hadallo adag buu ku yidhi ninka sidaa ugu fatwooday wixii ka dambeeyee dhacana xukunkiisuu sheegay tan oo kaleeta iyagii hadal adag buu ku wuxuuhi qataluuhu waa dileen iyagaa dilay buu yihi qatalahum ullaahu allaha laayo nag allaha ka dhigay nag allaha ka dhigay waa dileen buu yihi ninka markay yidhaahdeen xal kale iyo ruksad malihi geli bay ka tuureen oo halaag bay sabab ugu noqdeen kadib wuxuu yidhi iyadiina hadal buu yidhi oo fainamaa shifaau lciyi su'aal jahliga dawadiisu waa inaad dadka yaqaano weydiiso inaad meel mahraka iska tuurta ma ahayn iyagoon garanaynin wargal biyahoo qabaysa inay yidhaahdaanna ma habboonayn waa diri nag allaha ka dhigee alaa sa'aluu idaa jahiluu haddaynan garanaynin cid wax weydiiyaan fainamaa shifaau lciyi su'aal jahliga dawadiisu waa inuu waxweydiiyo intaa qoladaasuu ku yidhi kadib wuxuu yihi nabigu inamaa kaana yakfiihi an yatayamama inuu gebagabaystooo booraystaa ku filayd intaasaa sugan nabiga sala allahu alay alay slam inta dambe xadiidku ee boobta nabarka hal la duubi iyo ma asixin hadalka haddaba waxaa ka caddaatay ninkii naftiisuu u baqay waxaa u bannaanayd inuu gabagabaysto oo boorhaystoo biyaha iska daayo qisada camr bn alcaasna qaswatu daati salaasil bay ahaydoo isagaa ciidanka hogaaminayay xilli qaboobaana way ahayd janaabaa ku dhacday markay janaabadu ku dhacday wuxuu yidhi haddaad biyahan taabata qabowla wayba kaa raaci oo noolaan mayse aayar buu ijtihaaday oo uu iska gabagabaystay dadkiina waa tukiyey warkiina ma qarina waa u sheegay ragga isagoo janaabo qaba intuu gebagabaysay salaadda inuu tukiyey hadal iyo hugun baa hoosta ka bilowday goortii madiine la yimid baa dacwad lala gaaray nabigu waa u yeelay wuxuu war yaa camar oo masaasaad samaysay markaasuu yidhi haa rasuulka ilaahayow sababtana waa sheegay wuxuu yidhi naftaydaan horta u baqay haddaan qabaysto inaan halaagsamoon dhintaabaan ka baqay waa iska gabagabaystay dadkiina anaa tukiyey salaada subax waxaanan xasuustay ilaahay aayaddii uu ku yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman war naftiinna hadirina ilaahay waa naxariistiisu waa wawaasac waa idin naxariistaay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu ku qoslay buu ka aamusay hadduu qaldan yahay war salaada soo celiya qalab baa samaysay buu dhihi lahaa istidlaalkii naftiisa uu baqay inuu asaxay isaguna uu saxnaa markuu saa yeelayey buu nabigu iqraariyey sal llahu alay ali wasalam camr ibnu caasimna naftiisu u baqay isagana oo wuxuu yidhi waxaan ka baqay faashfaqtu in iqtasaltu an ahlika inaanan kaba kicinoon kow dhahaan ka baqay bay halaagsamo nafta haddii loo baqo nusuustaa labada ay leedahay biyo yaallaa la gabagabaysan hadduu xubin loo baqo ama mashaqo iyo xaraj xanuun bata iyo foolxumo aan la xambaari karin loo baqana qiyaasan cala annafsi say naftu cismo u leedahay ee loo badbaadiyo bayacdaada iyo xubnuhuna cismo iyo xurmo u leeyihiin loo badbaadiyo saas darteed baa looga qiyaasay qiyaasan qiyaasan cala annafsi baa loo ogolaaday ayib fain khaafa hadduu ka baqa biyihii min jurxin min ajli jurxin dhaawac ku yaalla dartii walaa saatira calayhi wax ku dadanna uunan jirin dhaawac iyo nabar baa kugu yaal wax faashad iyo wax ku duubanoo saaranna ma laha biyihii inay taabtaanna waad uga baqday maxaad samayn hasala saxiixa horta inta caafimaadsan een dhaawac ahayn baad dhaqi biaqsa almumkini inta ugu badan ee suuragal ah inta ugu badan dhaqi kartaa dhaqi oo waad ku soo dhaweyn inta boogta biyuhu ka gaarayn inaan waxyeelaynin taa waa kow falaa yatruku ka tegi maayo ilaa maa qaybtiiyo goobtii maahane low qasarahu haddii uu dhaqo tacaddaa biyuhu ay u gudbayaan ila ljurxi dhaawac ay u gudbayaan intaa maahane inta kale waa dhaqi watayamama liljurxi daawiciina wuu gabagabaysan oo fi lwajhi walyadayni labadaas ugu gabagabaysan goormaad gabagabaysan laakiin fii waqti jawaasi jawaazi kasli lcariiri xilligay bannaanayd xubinkaa jiran in la dhaqo wuxuu ku leeyahay horta waad u gebagabaysan gebagabaysuguna waa gebagabaysi taamaho gacmihii iyo wejigii baad ciidda marin mawaysada ka hor baan gabagabaysan mise intaan dhaqaya markaan dhammeeyaan gabagabaysan maya markaad goobta xidinkaad soo gaarta wey hadday madaxa ahayd oodan biyadkaad siinba karin beddelkii masaxa wejigaad soo dhaqi gacmahana waad soo dhaqi markaad madaxaad soo gaadhaan u gabagabaysan hadday wejiga tahay waad ka bilaabi hadday gacmaha tahay markaad wejiga dhaqda kadib baad u gabagabaysan taas uu fii waqti jawaazi gasli lcaliil xubinkan jirada dhaawacu ku yaallo waktigii ay bannaanayd in la dhaqee tartiibka kala horumarinta kaga adanaa wey maxaa saa loo yidhi waysadii mar hadduu dhaqitaan yimid tartiib baa shardi ah xubinkanna tayamumku inta aan la dhaqi karin buu naa'ib ka yahay haddaba hadduu bedel ka yahay dhaqitaankii waxa uu bedelka ka yahay booskiisu unbuu geli karaa fi tartiibi haddii laga wada hormariyo sidii xulin qabla waqtigii la dhaqay buu noqon tartiibkana waa laazim saynu ku soo marnay tahaaradii waysada tayamumkuna fi lmadhabi waa laazim faljunubu qofka junubka een tartiib tahaaro laga rabin yatayamamu wuu gebagabaysan mataa shaa goortii uu doono wlmuxdiu qofkii weyse ka jabtayna laa yantaqilu ka guuri maayo can cudwin xudin xataa yakmura ilaa uu dhammaystiro aslan dhaqitaan wa tayamuman gabagabaysi uu isu raaciyo muqadiman isagoo labadooda kala hormarinaya maashaa kii uu doono hadday gacanta ku taalo markaad gacmaha soo gaartaama inta caafimaadsan baad marka hore dhaqi gabagabaysiina waa dibdhig ama gabaydaysa gacanta loo gabagabaysanayo hormarin kadibna inta caafimaad qabtaa dhaqi laakiin gacanta tayamumkeedu kama horayn kara wejiga madaxana kama dambayn karo siaan dhaqitaankoodu labadaa midna xarag iyo xag uga mari karin ayib fain jurixa haddii la dhaawaco cudwaahu labadiisii xubin laba xubin baa dhaawac kaaga yaalla gacantana nabar baa ku yaalla lugtana nabar baa ku yaalla gacantana ma dhaqi kartid lugtana ma wada dhaqi kartid fatayamumaani laba gabagabaysi wey waayo mid walba naqsi meel gaaruu dhammaystirayaa kii gacantu haddii tartiibka tii gacanta uu dhammaystiray kii lugtana lugtuu sugayaa haddaw markaa gacan u gabagabaysato gacanta gabagabaysigeedu mawqicii tartiibka lugta ma dhicin madax baad soo masaxday lugtii haddaa isaga tagto oo iyada intii la dhaqi lahaa dhaqday tayamumkeedii dhammaystiri lahaa biduuni tartiibin buu ku dhacay falam yaix ma asixin marka walaa yajibu waajib maaha masxu jurxi dhaawaca inaad masaxdo bilmaai biyo wain lam yadurahu yaanay dhibinba waayo faradka xubinkani dhaqitaan buu ahaa dhaqitaankii hadduu suuro geli waayo biyo taataabsiin dhaqitaanna noqon mayso tayamumna kaa cafin mayso wax macno uu soo kordhin ma laha meel hala dhaqa lagu ogaana hala masaxa lama gelin kara booskeedii saas darteed ama hadmar hadduusan dhaqitaankay suuragal ahayn bedelku laazim waa tayamum biyo taabsiina lagu dhihi maayo ama taabashadu ha dhintaa mayaanay dhibine in kaana aljurxu hadduu yahay dhaawacu calaa cudwi tayamumi xubinkii laga gebagabaysanayay buu ku yaallaa wajaba masxuhu bituraabi ciidda in la mariyaa waajiba abcan hadduusan dhibayni ciidda taabashadeed wey tayamumku hadduu labadii cumaa cumood ilaa xusulkii iyo wejigii yahay meesha nabarku ku yaal markaad doonaysanayso tayamumka ciidda dushaad ka marina waa taabsiin qaalibkuna inayna dhibin wey hadday dhibayso laakiin nafsul ciladii biyaha looga daayay baa imano ka warwareegsay noqon ayb fain ixtaaja hadduu u baahan yahay qof licisaabatin inuu duubo mara ku duubo aw lusuuqin uu wax ku dhajiyo aw jabiiratin kabma inuu saaro uu doonayo xubinkii boobtii haddaynan bannaanaan karin oo waxuun in lagu dadaa ay tahay ama kab weyn ha la saaroo jil iyo alwaax iyo wax lamid ha la saaro baashan jeestadiiyo la saaro iyo ha la saaro ama wax ka yaroo faashad iyo ha lagu dhejiyo ama magacaagia ah ha lagu duubo waqti hadday daditaan u baahan tahay in la dado wajaba waxaa waajib noqon wadcuhaa daditaankii in lagu dejiyo lagu dado calaa tuhrin adoo tahaaro qaba marka hore waa intaad weysaysato waxaad dhaqi kartana dhaqdo waxa kalena u gebagebaysato najaasadii iyo wixii dhiigihee gaargaarayba filmadhabi ilan dhiigu najaasadiisu baabu najaasaad baan kaga hadli doonaaye aad ka nadiifiso markaa kadib kabniinka saar iyadoo daahira saasaa waajiba walaa yasturu mana qarin karo ma debi karo ilaa maa laabudda minhu wixii lagama maarmaan ah maahane oo iyadoo in yar inaad kabniinkii kula qabata kugu filan tahay gacantoo dhan kor iyo gadaal duub inaad tiraada lama ogola waayo waxani waa daruura daditaankii loo ogolaaday wadaruuratu tuqadaru biqadariha inteedaa loo daynaya wax ka badan in lagu dara maaha fain khaafa hadduu ka baqo min mascihaa inuu siibo taas macnaheedu waxaa weeye waa dadi kartaa kadib haddii inaad furto aadan furiba karin markaad ku dhow samaynaysayna waxaa dhici karta inaadan haleelinba daahirinta iyo tahaaradii ama ninkii kabayeyba intii qasabka ahayd in ka badan uu duubo maxaa la samayn wajaba nascuha inaad siibto waa waajibood badashood nadiifiso daahiriso inta daruurigaana ku qabato fain khaafa hadduu ka baqa marka min nascihaa siibitaankeedii iyo furitaankii kabka dararan dhib buu ka baqay seen yeelaa qayb la dhaqi lahaa baadadan maa laabudda min hogii baa la dhaafay hal la furaa haddana suuragal ma ahano qofkii waaba gegan yahayba ama gacantiisaasay u taagan tahayo bahalkan jeestadii iyo baa ku duubanba ka furitaankeedu maba sahlana waan iska furi salaadii haddaad tiraahdo de wixiina kala hari maayo gacantiina qarow way kala daadan barar iyo dhibbaaba kaa soo gaari ama adkoysi haddaad tiraahda dhakhtar inaad tagta mooyeen xanuunka madan adkaysan kartido qaarkood marka lagu duubeeda dhakhtarunbaa furi kariyo bir iyo wax lagu qooyey aada maba dhawaan kartidba calaa kulli xaal sabab kastaba ha noqotee fain khaafa min nascihaa dararan dhib buu ka baqay wajaba almasxu calayha in korkeeda la masaxaa waajiba kullahaa dhammaanteed bilmaai biyo maca gasli saxiixi watayamumi adigoo inta caafimaad qabtee bannaanna dhaqaya inta dhaawacaana u gebagabaysanaya haddana kabniinka haddaadan cinda tahaarati furi karin korkaad ka masixi kamaa taqadama sidii soo hormartay baadna tayamum iyo qasligana u samayn xaggee laga keenay xadiidka jaabir ee ninkii madaxa intuu nabarku ka gaaray qabaystay ee dhintay ahaa baa riwaayaadkiisa qaar waxaa ku jira inamaa kaana yakfiihi an yatayamama wayacsiba calaa jurxihi khirqatan inuu boobtiisa mara ku duubo uma yamsaxa calayha korka uu ka masaxo wayaksila saa'ira jasadihi jirka inta kalena lagu dhaqo riwaayadaasaa soo aroortay fuqahadu waxay yidhaahdeen riwaayadaa way taxsiiniyeen in badanoo fuqahada ka mida ah. laakiin cinda taxqiiqi cinda ahli lcilmi bilxadiidi taxqiiqu waxaa weeye ziyaadadaa waa daciifa oo ma asixin waaleyhi haddaynu nidhaahno ziyaadadii xukunka jabiirada waa la masaxayaa ahaa ay ku salaysnayd ma asixin masaladu waa qaslu saxiix iyo atayamun lilbacqigii unbaa saxiix noqon jabiirada korkaha laga masaxo sawaab bay noqon lahayd low saxa daliiluhaa wax qiyaasiyo kaloo lagu sameeyeyna ma laha horena boobtii bannaanayd halla masax uma baahnay dhaheen tanna xadiidkaa unbay cuskadeen waqad dacufa alxadiidu isagiina waa daciifay wax daciifo wixii lagu bineeyana daciifkuu noqdaa maa buniya calaa daciifin fa huwa daciifun dadkii takliif waajiba in la saaro oo bidaatihaa daciif oo daciif ku saraysanna meesha kuma jirto maadaama fuqahadeennu markay bannaanayd masax looma baahna wain lam yadurahu lmaa way dhaheen licadami daliili daliil baan lahayn tanna ay daliilka yidhaahdeen daliilkiina uusan asixin kaan asixin daliil aan sixin ka cadami daliili buu la yahay masaladii halkiin baynuu celin oo bilaa daliili weeye takliiftaasi waarid maaha sharcina maaha fain kaanat iljiraaxatu dhaawacu hadduu yahay fii gayri cudwi tayamumi xubinkii la gabagabaysan lahaa gacmihii wejiga meelaan ahayn lam yajib masxuhaa bituraabi ciid in la marmariyo waajib maaha halkaa dhudhunka koraa ama garabkaa dambe baa nabarku kaaga yaallaa markaad gabagabaysanayso ciiddii qaadoo soo marmari dhabarka lagu dhihi maayo biyahaba lama gaadhsiin jirin fain araada hadduu doono marka qofkii sidiibuu u gabagabaystay salaadiina waa tukaday aan ka soo qaadna gacantaa nabar kaga yiilay wejigii buu soo dhaqay gacantii waa u gabagabaystay intii caafimaad qabtayna waa dhaqay kadib madaxuu masaxay oo lugihiina waa dhaqay salaadii duhur buu tukaday ama maqrib casar ama cishaa soo galay shaaficiyana waxay dhaheen tayamum laba faral laguma wada tukan karo maxaan samay waysadaydii tahaaradaydii tahaara bilmaai iyo tahaara bitayamum bay isugu jirtay ma soo wada celin ma qayb baan soo celin ma soo wada celin labadaba ma tayamumkii keliyaan soo celin mise intii ka dambaysayna isagay ku salaysnaed oo tartiib baa la rabaye iyagana waa la soo celin haddaba dhagayso su-aalahaa haddaad qabi lahayd waa lagaaga jawaabay tafsiirka fiqhigu sidaasuu adigu uga fiican yahay markaad tidhaahdo axaadiista keligood baan akhrisan masaa'il mujmaloo guudun baad mari tafaasiishii riwaayaadka sharxaya hadduu isaga say la ahayd intuu soo qaato kugu dul akriyo oo xadiidka lafdigiisa maaha wuxuu kugu dul akriyay waa fiqa istinbaat oo kugu dul akriyey kan maxaad ku diidi marka sayn araada hadduu doono an yusalliya inuu tukado fardan aakhara farad kale uu doono inuu tukado lam yucid iljunubu junubkii soo celin maayo quslan qabayl soo celin maayo wakada lmuxdiu muxdidkiina dhaqitaan wixii uu dhaqay soo celin maayo waxalaalay wixii biyo la mariyey soo celis ma leh wixii ahaara bilmaayi ahaa soo celis ma leh haddaba ereyga lagu yihi fiiri lam yucid iljunubu uslan qabayskii dhaqitaanka ahaa soo celin maayaa lagu yihi tayamum soo celin maayaa laguma dhihin wakada almuxdiu ninkii xadaf qabay ee waysada qayb dhaqay wax dhaqitaana soo celin maayo halkan waxaad ka fahmi kartaa tayamumkii wuu soo celi wey waqiila waxaa la yidhi yaksilu wuu dhaqayaa maa bacda caliili xubinka jiran wixii ka dambeeya waa raafici ikhtiyaarkiisii wey qowlka hore waxaa weeye tayamumkii yuciidu tayamuma xubinkiibuuna ula niyoon uu kabitaanka u ah tayamumku ahaaradiisiina axad biyaha ahayd waayo ahaara biyaha waa camaliya qaabila litafriiqi la kala qaadi karo amaa wixii biyo u noqday in la soo celiya looma baahnayn tayamum baa dhex galay ma waajibinayo in la soo celiyo wa amaa tayamumku laba farad kuma fullaan jirin fatajibu icaadatu isagaa waa la soo celin wixii lasoo soo celin jirayna waa la soo celin waxaan la soo celin jirina la soo celin maayo war waa midkaas warka labaad wuxuu ku leeyahay aha mas'alo kalaa meesha ku jirta tayamumkii fi lwasai dhacay xubin buu dhammaystir ahaa waxaanan shardi ka dhignay marka xubinkii lasoo gaaray in loo tayamumo muraacaatan litartiibi waxaanan nidhi xubin labaadoo tayamum u baahan kagama filla lannahu tartiibka meeshiisii ma dhaco wamacnaa daalika tahaarada tartiibkii ka dambe ka horuu ku salaysan yahay haddii gacantii loo tayamumay wili tahaaradeedii naaqis tahay kii ka dambeeya tahaaradiisi ma asixin isagana saa darteed kanna waad u tayamumi intii ka dambaysayna dib baa u dhaqi yarsilu maa bacda caliilihi saa way macneedu wajkaana halkaas iska intaa waxaan ka soo hadlaynay nin xubintii dhaawaca ahayd ahaaro iyadoo daahira xirxiray wain wadaca jabiiradii haddii kabkee la dajiyoo la saara bilaa uhurin meelaan daahir baahayn wajaba anascu inaad ka sibtoo furtaa waajiba fain khaafa hadduu ka baqo facala wuxuu samayn maa taqadama wixii soo hormaray inta saxiixu dhaqi inta kalena ugu gebagabaysan jabiiradana korkuu ka masixi wahuwa aaimun waana dambaabayaa oyuciidu salaata salaadana waa soo celinayaa oo intaan kabnaayoo dhan salaadahan tukayay ma soo celin nacam fi lmadhabi waad soo celin bui fi lmadhabi maxaa yeelay meeshay nijaasay lahayd salaadna qof najaasala kama asaxdo adigaana taqsiir sameeyeoo gabood faray oon aahirinin hakadaa qaaluu fi lmadhabi wa huwa fi daliili daciifun daliil ahaan daciif weeye waxaa daciifinaya asalka mas'aladu najaasatu demi dhiigunu najaasi ay ku salaysan tahay dhaawicii meesha ka yimid wadamu laysa binajisin najasin dhiiguna najaasa maaha wixii aan xayd iyo nifaasi ahayn waxaan ahayn intaas nijaasa maaha masaladana baabu najaasaad baan ugu tegi doonaa waxaa labaadoo daciifka tilmaamaya qofkani waa caajiz tahaaradu nijaasada iyo xadadkuna waa shardi bay ahaayeen shardi haddii laga cajizana saqata ama cajiga taqsiir samaysay ha keeno ama biduuni taqsiirin ha ku yimaado wama daliilu haddii aad biyo ahaara haysatay xataa fi lmadhabi oo biyaad ku ahaara qaadanaysa aad kas u daadiso kas baad isaga daadisay idaacatu maalin bay noqotay afaanta aad ka salaaddii way joogtaa gebagabaysi ma kuu furan yahay nacamha salaaddu ma ku asixi nacamha maad soo celin maya hada madhab sababtoo ah waa dembigaad gashay biyo daadisayna waa gaar hadda inaad caajiz can ahaarati tahayna waa gaal wa min shuruui salaati waxaa kamida satru lcawrati haddii intaad qaldanta dharkiiyo alaabtoo meesha kuugu jira aada gurigaagii dabageliso markii kaaga wada gubto salaadiina ku qabato satrun cawrihii waa shari dharna maba haysid saqaa shardigaas lilcajzi maca anaka aatim aa tahay haddii aad lugta xabad isaga dhuufato ood isjebiso soo dambaabi mayse salaadii qiyaamkii maca alcazmi matay istaagi kartaa waa lug ka jaban maya ruknigii salaada awey saqata maca alcazmi wain kunta caasiman qiyaaska iyo qawaacidda mutanibkae xataa fi lmadhab waxay keenaysaa qofkan waa aatim xataa cala alqowli binajaasati dani laakiin hadda ma kari kara ilaa haadihi falaa yuciidu salaata salaad soo celin maayo shiixa dembigiisana waa gaar cajziga inay kaga dhacaysana masalo kala waayo ka soco walaa yuciidu salaad soo celin maayo in wadica calaa uhrin hadday lagu dejiyey walam yakun fii acdaai tayamumi xubnihii weysadana aynan ahayn dee haba lagama rabin markii horeba aahirna weeye xubnihii tayamumkana maa laakiin xubnaha kale ee weysada wey walaa man tayamama limaradin qofkii xanuun u gebagabaysta ow jurxin bilaa saatirin ama dhaawac wax ku dadanba boobtuunan jirin ilaa man bijurxihi damun kaiirun qofka boobtiisa dhiig badan ku yaallo yakhaafu min gaslihi dhaqitaankiisa ka baqaya oo fa soo celinayaa masalada tii hore aan sheegnay daciifkayda lamid tahay walow khaafa hadduu ka baqo min shiddati lbardi qabow badan maradan xanuun buu ka baqay hadduu qabaysto oo mimaa taqadama waxyaabihii lasoo hormaree laga baqayaya ah. walam yaqdir uusan awoodin calaa taskhiiri ilmaai biyo inuu kululaysto iyo wa tadfi'ati cudwin xubinkii uu dhaqaba meel dugsiyo uumiya inuu gashado meel uumiyaana uma dhowo markuu xubin qayb dhaqaba uu yar qallajisto uma dhowo wuxuu biyo ku kululeeyana ma hayo qabowgiina naftiisu uga baqay waa sidaad nairobi ka jirtee meel wax ku kululaysa ma haysid salaaddii subaxna janaabaad qabtaa biyaana lafahadan uga baxday tayamama wuu gabagabaysan sax waa caada wuu soo celin waxba kama jiro ereyga waa caada baail wey lianna sariixa naskii xadiidkii cabdillahi bn camr caas bay ka hor iman marka ijtihaadka waa caada wuu soo celina waxba kama jiro waayo nabigoo noolba alayh salaam intii qabayskii qabow laga baqay meel lagu kululaystana aan lahayn baa salaadii la tukaday nabiguna soo celin ma dhihin sala allahu alay wasalam hadduu soo celintu waajib noqon lahayna wuu caddayn lahaa waqad qaaluu ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuusu masaladaana madhabkeennu daciif wey waman faqada maaan wa turaaban ninkii biyo iyo ciidba waaya wajaba waxaa waajiba an yusaliya alfarda faradka inuu tukado waxdahu keliya oo sunan ma samayn karo ko wayuciidu wuuna soo celin idaa wajada almaaa biyo hadduu helo aw turaaba waa saxayfu yusqitu tayamumu goortuu tayamumku ka ridayo alicaadata soo celino isagoo gebagabaystay soo celi aan lalahayn haddiise laleeyahay gebagabaysigiisu sidii kuwii aan soo marray noocyadii isna waad soo celin laa faaidata falaa yuciidu soo celin maayo idaa wajada turaaban hadduu helo fi lxadari xataa isaga oo nebi masaladan idaana laba qaybood weeye qayb saxiixa iyo qayb daciifa isugu jirtaa qaybta hore oo ku yii wajaba an yusalliya alfarda faradka inuu tukadaa waajiba waa saxiix masaladanna waxaa la yidhahdaa masalatu faaqidu ahuurayn labaa lagu tahaara qaataa ima almaau wa ima aturaabu labayuba haddaad weydo waa wax wixii mashruuc ahaa qof in lagu tahaaro qaata lirafci lxadai oo dhan buu waayey muxuu samayn salla ma soo celin maya wuu soo celintaa waxba kama jiro lianna wuu soo celintaasi nas sariixay ka hor imanaysaa oo xaggee ku yimid naska bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi caaisha radi allahu canha wa waxay leedahay walaashay asma baan kuula xirta ka caariyaystay safarna waa lahaa safar bay ku aaday baa intaan kaadiyo waxu baxay bay iga luntay inay luntay bay u qaadatay laakiin awrkay saarayn hoostiisay ku dhacday way ku qarsoontay awrkaa ku fadhiyey arrintii baa la tabay nabigu rag saxaabadu u diray inay soo daydayaan intay daydayayeen bay salaadu qabatay usoo gashay walaysa macahum maaun gebagabaysi weli lama jireyni sharcan biyana ma wataan salaadiina waa usoo gashay maxay sameeyaan caaisha waxay leetahay fasalluu bigayri wuduuin wayse la'aan bay allahu akbar intay yidhahdeen tukadeen ilan tahaarada mashruuca markaa waa biyo keliya biyona ma hayaan waana qisada sababtay tayamumka aayaddu kusoo degi doonto wey weli ma soo degin marka ahaarada la haysto waxaa lagu tahaaro qaata waa biyo keliya biyona waa la waayey nimanka waxay yidhahdeen saxaabadii war maxaan samaynaa ilaahay baa salaada inugu lehe fataqu llaha ma staactum weeye biyo ma hayne salaadiina geliya allahu akbar saxaabadii waa tukadeen goobtay nabiga u yimaadeen ala slaam bay ku calaacaleen ay u sheegeen aayatu tayamumkii baa soo degtay salaad soo celiyana lama dhihin nimankaa bilaa ahaaray tukadeen markay waayeen nabigii markay u sheegeen nabigana sal slam soo celiya salaad ma dhihin wadaad kale warkiisa soo celi salaada waxbaa ka dhegaysanin marka masaladaana fuqahadeenu waa daciif ama daaran caawa shaaficiya dushaad ka saaranta dib wixii hadduu nusuustii ka hor yimaado meel mari waayo soor naga aal inaan niraano naga leexa sowma iskumaynaan ogeyn fiqi madhab baan aqriyaynaa laakiin wax daliil ka hor imanaya hala qaato iskumaynaan ogeyn taawaydan iskumaynaan ogeyn laakiin waxaan daliil cad ka hor imanayn tawjiihiisaan sheeganaa ijtihaadda waa ka soconaynaa waxaan ku birina waaya maahan alijtihaadu alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaadi baa layidhi ijtihaad tawjiihaad mujarad ijtihaad kuma burin karno laakiin daliil cad haddaan hello imaamu shaafici baa dardaarankaa noo dardaarmo wuxuu yihi asaxa alxadiiu fahuwa madhabi xadiidku hadduu asaxo madhabkaygu kaawey kaaweyala imaamu shaafici madhabkiisu kaaweeye tuciiduda ma aha marna wuxuu yihi haddaad hadalka iyo xadiis ka hor imanaya aragtaan fadribuu kalaamii curban xaaidi derbiga ka tuura bu hadalkayga hadalka nabigana qaad sal slam dardaarankaasaan haynaa maradan dardaaran ka hayno imaamu shaafici madhabkiisu saa wayaan leena walaa yuciidu wey wayuciidu maaha ayb wawaajibaatuhu sabcatun waajibaatuhu waajibaadka tayamumku sabcatun toddoba wey halkan waxaa loo soo dhaadhacay wixii axkaamtii buu laguu soo sheegay ugu bannaan saddex baa kugu hartay masalo siduu u asixi lahaa waajibaadkiisa inaad garato wixii sunan ee kabitaan ahaa wixii mubtilahee burin lahaa saddexdaan baa kugu hartay baan u malaynayaa wawaajibaatuhu waajibaadka faraaidkiisiihi ama arkaantiisiihi sabcatun toddoba ku dhan wey alawalu anniyatu wey lixadiii inama alacmaalu biniyaati cibaadaadkana waxaynu nidhi aslanba niyaa loo shardiyaa fayamin wuxuu niyoon istibaaxata fardi salaati salaad farada inuu banaysanayo aw istibaaxata muftaqirin ama wax u baahan ila tayamumi gebagabaysu u baahan inuu banaysanayo ka awaafin wa qiraa'ati qur'aanin min junubi wa xamli musxafin wa masi musxafin wa xamli wixii u baahnay o dhan sidii weysadii biyahe ka xoog badnayd baaba niyo la rabeeyey tanna waa sidoo kale walaa yakfii kuma filla niyatu rafci اlxadai walaa fardi tayamumi labada inaad niyooto kuma filla waayo tayamumkani rafci kullia ma rafciya xadadka waa rafci muaqadoo ku gaara ah inta biyo laga helayo ama cudurkii maanicahaa uu ka zuulayo saas darteed isagu waa ku gaaroo intaasaa wax lagu sii banaystaa rafci haddaad niyootana kii mulaqa ahaabuu ishtibaahaya ku qaldamayaaye istibaaxadii muaqadka ahayn baa niyoonkow fain tayamama lifardin hadduu farad u niyoonayo wajaba uu gabagabaysanayo wajaba niyat lfaradiyati niyo farad inaad niyootood waajib ku gudanaysaa waajiba see u niyoon marka farad iyo nafli u kala qaad waxaanaad u gabagabaysan hadduu farad yahayna niyat lfardi niyo hadduu sunno yahayna niyat nafli baa kugu filan niyat lfardi haddaad niyootana faradkiiyo sunnaba way ku kaafin laakiin maxaa meesha ka baxay niyatu nafli haddaad niyooto faradkii ka weynaa kuma gudan kartid buu ku leehay laa tacyiinuhu faradka inaad cayintood magacawdo min duhrin aw casrina iyo waajib maaha farad niyood salaad farad ah laakiin salaaddaa inay duhur tahay iyo inay casar tahay iyo inay maqrib tahay iyo inay cisho tahay waxba qasab maaha bal waa hadduu niyoodo farda duhri hadduu niyoodo istabaaxa bihi wuxuu ku banaystaa alcasra wuu ku banaysan karaa walowna waa fardan hadduu niyoodo wa naflan labadaba ubiixaa labada waa bannaan yihiin aw naflan buu niyooday aw janaazatan buu niyooday aw isalaata salaadan buu iska niyooday farad iyo nafli ma kala dhihin lam yastarix ilfarda farad kuma banaysan karo aw fardan buu niyooday keliya falahu naflu buu leeyahay munfaridan sunno keligeeda waa u ogolyahay wakada nafluna waa loo ogolyahay sunno qablahu farad ka horaysa wa bacdahu ka dambaysa filwaqti inta waktigaa joogo iyo wabacda waqtiga hadduu baxo sunno intaa doontaa ku tukan kartaa iyo wakti kasta dhe faradka kalunbaa lagaa rabaa masaladani fuqahada shaaficiyadu xoogay mubaalaqi iyo uluwi bay ku sameeyeen laakiin asalka mubaalaqadoodu wax aan soo marna bay cuskisantahay ku salaysan tahay masalada asalkeeduna waa tayamum laba farad ma lagu wada tukan karaa waxay yidhahdeen maya yajibu tayamumu likulli fardin maxay u yidhaahdeen waxay u yidhaahdeen salaada awqaadeeda fii kulli salaatin tayamumkii waxaa shardi ahaa dukhuulu lwaqti awqaadda salaaduna way kala duwan tahay saa darteed salaad kastaba tayamumkeedu dukhuulu lwaqti baa shardi ah taa otomaatic waxaa uga dhalatay atayamumu likulli fardin baaba dhalatay marka masaa'ilku sidaasay isugu xiran yihiin masaailkaa fii kulli waqtina daliilkii maa adrakat adrakatni salaatu lagu soo yiri unbay isti'naaseen oy daliishadeen masaladana waa iska darbu min alijtihaadi dadka diidayna waxa ugu weynay cuskadeena yidhi hal tayamum baa ku filanna waxay yidhaahdeen qaacidada badel iyo mubdelu minhuga u qumaa soo lama dhihin masalatu taabici walmatbuuci wey somaydaan ku baranin icraabtii naxwada baabu lbedeli walmubdeli minhu in ismiga bedelkiihi uu qaato ismigii mubdeli minhugaha axkaamtiisoo dhan buu qaataa waxay yidhahdeen fakadalika qaacidadu laba shay hadday kala bedel noqdaan bedelku kuu bedelka ka yahay xukunkiisoo dhan buu qaataa weysadii ahaaradii waxaa bedel ka ah tayamum ahaaradii likulli fardin weysadii shardi ma ahayn fakadalika tayamumu waman faraqa baynahumaa facalayhi bidaliil daliil baa laga rabaa halkaasay istaageen shaaficiyadu hadday doodaan waxay dhihi lahaayeen sa waxaan u masalada iyagoo dooda jawaab celinaya ma xasuustinaan arkay hadday doodaan waxay dhihi lahaayeen laba jawaabood baa noodood ay dhihi lahaayeen masaladu waa iska dood ijtihaadya wey markaasoo kalena culimmadu nin walbu markuu gar naqsado waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo kanna gar leh kanna gar leh ama say soomaalidu tirahdaan ninkii hadlaba waxaad tiraahdaa ushayaa u dhiibta say ushayaa u dhiibtaad tiraahdaa laba labadaba waa u garnaqsadaan naqsan karaan inay yidhaahdaan sideedaba tahaarana waa asal midna waa ma waa rukso iyo daruuro asal iyo ruqso iyo caziimana axkaamta iskama wada raacaan falamaa kaana tayamumku ruqso markuu noqday min bacdi daruuraadna uu garay lam yaakud kulla xukmi اlasli oo caziimada ahayd oon baabu daruuraad ahayn liqaacidati daruuratu tuqadaru biqadariha idinkaa raggiina saa nalahowna bedelka mubdalu minhuga fii kulli shayin ma siin kartaan oo masaa'il iyo axkaam badan oo hadday biyo yimaadaan iyo wixii lamidka ahaa isagoo xataa salaada ku jiraa qaarkiin muran ka kiciyo batalat salaatuu yidhi saas darteed horta qaacidada inaan kala reebno bedel iyo mubdelu minhu mas'aladani waa masalatu alcaziimati waalruksati ruksaduna rukso iyo daruuraad weeye daruuraadkii waa la tadyiiqiyaa cazaaimtana tawsiiceeday ku jirtaa in sida casiimadii loo tawsiiciyona ruksadu ku hooseynaynin man iddacaa daalika facalayhi bidaliil halkaa way u garnaqsan karaan waxaa labaa ay u garnaqsan karaan mas'alada ahaarada asalkeedu xataa tii biyaha ahayd fii daahiri lqur'aani shardigeedu waa inuu waktiga salaada soo galo idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum salaada marka loo istaaga wey waysadii waxaa looga baxay liwujuudi nasin tayamumkiina aynamaa adrakatni salaatu dukuulu waqti baa loo shartiyey haddii biyihii aan helay daliil looga baxay oo camal nabia ah, tan tayamumkee waqti loo shartiyey daliil camal nabi oo looga baxay ma hayno ninkii yidhaahda taa daliil baa loo helaya tanna daliil baan u hayaana ha keeno khayr waxaan kusoo urursanay ninkii taa yidhaahda daliil ha keeno maya ninkii taa yidhaahda daliil ha keeno gardhaqsiga waxaan u baahannahay wakti dheer yaa daliil laga rabaa inaan isla aadno ilaa ninkii daliil laga rabaan isla soo ogaano adna xujo ilma haysid adna xujo cadkuma haya soo maaha alistihaadi laa yunqadu bilistihaadi ka soco marka saa u gardhaqso wayajibu waxaa waajiba qarnuhaa qarnu niyati niyada in lala xiriiriyo bilnaqli ciidda marka la soo qaadayo tayamumku goormuu bilowdaa camaliyan ma wejigi iyo gacmaha masaxooduu ka bilowdaa mise ciidda la soo qaadayuu ka bilowdaa filmadhabi soo qaaditaanku ka bilowdaa walidaalika niyadu xubinka marka la gaaro ma ahane cinda naqli bay ka bilaabataa naqli wey nafli maaha ciidda marka la soo wey wastidaamatuhaa inay jirtana waa shardi yaa waajiba ilaa masxi shayin wax ilaad ka masaxdo oo min alwaji ka mida markaa waa inka muuqataa qaybta dambe sooma wuxuu ku leeyahay ciidda markaad soo qaadayso waa niyadu inay jirtaa inaad tayamumayso farad ama nafli ama labadaba u tayamumayso walistibaxatu salaati ama istibaaxatu muftaqirin ila tayamumi aad samaynayso ilaa wejiga qayb ka mida aad ka taabsiiso waayo wejigiiyo naqligu ma kala haraan hadday kala baxaanna waynu soo marnay axkaamta ka dhalanaysa waajibkii koowaadee niyada iyo faahfaahinteeda halkaasaynu kaga baxnay alif ka labaad iyo ka saddexaad ee waajibaadka tayamumka ihi qasdu turaabi caradii in loo qasdo iyo wa naqlihi adigu inaad soo qaado weyn ciidda waa inaad adigu soo qaado biqasdi tayamumna aada usoo qaado qaaddo haddaad soo qaaddo ood ujeeddo kale usoo qaadato kadibna ay kula qumanaato war tayamumma maa isaga isticmaashid ciidaad galgalaysa ama meelaad ka xaaqaysay ma markii dambe tiri adoo gacmaha ku wata wareedhaba waa tayamumtii salaadii waa la aadaamey lama ogola markaad soo qaadayso biqasdi tayamum waa inaad usoo qaado qasadkiina waa in lagaa helaa naqligiina waa in lagaa helaa haddaan naqligii la helin aadan sooba qaadinba tusaale falow kaana hadday tahay calaa wajhi wejigiisa turaabun ciid baaba saaray ama qabri baad qodaysay ama gaari ciid wanaag ku aqbaloo kuu gediya ama dabayl baa kugu dhacday wejigaaga bood miira wey famasaxa bihi ku tirtiraayar aw alqathu riixu calayhi dabayl baa ku soo garaaday famasaxa bihi waa ku masaxay lam yakfi kuma filla waa inaad soo qaado lianna naqligii soo qaaditaankiibaa kamida tayamumkii walow amara hayrahu qof kale hadduu amro xataa yamamahu ilaah u gebagabeeyey jaaza banaan qiyaasa cala lwuduui weysadiiba ku weysiyey macalkaraaha way banaanayd wain kaana qaadiran mid awoodahaba noqda isagu inuu gabagabaysta cala alabari sida raajixa haddii gabagabeeyaa tiraada ii weysayadi waxba kama duwanabo alraabicu waalkhaamisu ka afraadii ka shanaadi masxu wejihi wa yadayhi wejigiisa inuu masaxo labada gacmoodna masaxo ilaa almirfaqayni xusullada laga gaaro inaad masaxdaa lagaa rabaa wejiga khilaaf kama jiro famsaxuu biwujuuhikum baa layidhi labada gacmood ilalmirfaqayni waxay u cuskadeen laba labadaba mid waxay yidhaahdeen qur-aanku wuxuu ka soo sheekeeye weysay kadibna haddana waxaa laga sheekeeyey tayamumkii labadabana qur-aanku wuxuu yihi midna famsaxuu biwujuuhikum waydiikum baa layidhi waysadaana la yaqiinay ilalmirfaqayni halkaa waxaan ka garanay tii waysada u weeye yadayhigii waysada weeye hadday kala duwan yihiin waa la cadayn lahaa ma la caddeeyey waa la cadayn lahaaba hadday dhaheen nabigu waa cadayn lahaa hadday kala duwan yihiin warku waa dhow yahay haddii caddayn nabiga aan helno calayh salaatu wasalaam taa xujada iyagaa isku ogay waayo caddayn nabi lahayaa oo ka duwan sidaas ta labaad xadiidka camaar ibni yaasir markay ijtihaadeen isaga iyo cumar intaan tayamumka nabigu barin famtamacaka fituraabi ciidduu ku galgashay qabaysku u baanaa riwaayadka qaarkoodna ilaa halkaa kilkirahaabuu gaarsiiyey aar kaleo ibnu cumar laga warinayo atayamumu darbataani darbatu lilwajhi wa darbatu lilyadayni ila lmirfaqayni laga gaaray yidhaahdeen intaasoo dhan laakiin wax daliil noqon kara kuma jiro amaa camaar isagaa ijtihaaday kadib nabigaa sidaasi ka duwan u baro yii sidaas maaha inaad dhahdo tii isagu ijtihaadee nabigu ka duwan uu baray isagaa ijtihaaday bilaa cilmi buu ijtihaaday sax nabigaana si ka duwan u baray baritaankai nabigaa haddaba xuja amaa ibnu cumar ma asixin wa amaa aayaddu mar hadday dhaheen haddii si kala duwantahay waa la caddayn lahaa waxaa leenahay waa la caddeeyey nabigu alay sl markii camaaru soo galgashay u yimid oo u sheegay wuxuu yidhi inamaa kaana yakfiika camaarow waxaa kugu filayd an taquula haakadaa sidaas soo socotee yeelaya inaad yeesho labada gacmood buu nabigu saaray kadib buu iska afuufe buu iska yidhi ciiddi banateen indhaha igoo gelin markaasuu gacmaha masaxay iyo wejiga fakafayhi riwaayadka qaarkoodna an tadriba biyadika cala alardi uma tanfuqa fiiha uma tamsaxa wajhaka wakafayka cumaacumaha aada masaxdaa la yidhi haddaba waa la cadayn lahaa hadday dheen waa la caddeeyey hadduu camaar ijtihaaday nabigaa u saxay u qaldamay haddii ibnu cumar laga weriye ma asixin haddayba ka asixay isagu saa inuu sameeyeyna idaa jaaa nahrullaahi batala nahru macqil wey nabigaa waa saa yii ibnu cumar baa saa yii horta maxaa lagu dabawadaan wey midda kale yaa jamaacata shaaficiya qowl saxaabi xijada agtiina ma ahayne isagoo nasba khilaafine markuu nas khilaafin xujaa ka dhigaysaan marka waa daciif wa min faqihdu daciif wey calaa khilaafi daliil wey sababtoo ah addasaadisu atartiibu in la kala hormariyo weeye qiyaasan cala alwuduui axaadiidta inta nabiga laga warinayo riwaayaadka wowgii tartiib ma laha marna wejigay hormarinayaan ruwaadu famasaxa wajhahu wa kafayhi marna waxay ku dhihi famasaxa kafayhi wa wajhahu laakiin asalkii weysadii maadaama ay bedel tabac u tahay ixtiyaadku wuxuu ku jiraa inaad kala hormariso inaad wejiga horraysiiso gacmahana dambaysiiso saasuu ixtiyaadku ku jiraa laakiin waa cadow ijaabinaya ma hayno asaabicuka toddobaad ee ugu dambeeya kownuhu darbatayni laba jeer inaad ciidda soo qaada wey darbatun lilwejhi wejiga wa darbatun lilyadayni midna labada gacmood waxay daliishadeen afari cumar ibni cumar iyo jaabir laga warinaya labadoodu midnana ma asixinoo dacaf wey waxaa kaloo weliyen xadiid nabigu calayhi salaatu wasalaam camaar ibni yaasir markuu barayey maxaa le xadiidka abijahm alxaari ibni markuu gidaarka ugu tayamumayey bay waxay dhaheen riwaayo xadiidkaa waxay tilmaantay oo abu daawuud iyo kayrkii wariyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam sameeyey daraba biyadayhi cala alxaayati derbiguu gacmaha saaray wamasaxa bihimaa waja wejaguu ku masaxay uma daraba darbatan ukhraa mar labaad buu saaray famasaxa diraacayhi labada dhudhunbuu masaxay xadiidka abu daawuud iyo daara qutni iyo kayrkiibaa wariyey xadiidkaasi wax jira ma aha waa daciif sababtoo ruwaadda dhammaantood waxay ku wariyeen nabigu jidaarkuu qaabilay famasaxa biwajhihi wayadayhi amaa tan labada darbale waxaa la keliyoobay nin la yidhahda muxamed bnu haabit baa ziyaadadaas wariyey iyadaana waa laga raacay walidaalika imaamu axmed baa wuxuu leeyahay rawaa muxamed bnu haabitin xadiian munkaran fi tayamumi xadii munkaru baabu tayamum wariyey muxamed bnu haabitkuna waa daciifo nin la yidhaahda abu xaatim iyo rag kale markay xadiidkiisan sheegeen abu daawuud baa leeyahay waxay dhaheen laa yutaabacu calayhi raggii la yaqiinay in warkiisaasoo kale xadiidkan ku sheegeen lama hayo hal mar bay wada sheegeen weji iyo kafayn bayna sheegeen diraacaynna ma sheegin laba jeerna ma sheegin sheegitaankaa daciif wey marka masalada barbataynna daciif wey in adiladay ka hor imanaysaaye iyadana u tur waqiila waxaa la yidhi inamkana hadday suuragal tahay bidarbatin hal mar la soo qaaday kafaa ku filan ka khirqatin marowey mid ciidda saaray oo marba dhinac isku tirtiray weeye wanaxwiha wixii lamida ah. waxay farac ka tahay iijaabkii labada jeer wujuubkii labada jeerna waa daciif baan nidhi faraca waxa ka ano isagii u raaci jabaan hal mar baheye walaa yajibu waajib maaha iisaaluhu mid la gaarsiiye ciiddii baaطila shacrin khafiifin timaha khafiifka gudahooda in la gaarsiiyo ciiddii oo la geliyo waajib maaha hadalkaa ma laga fahmi karaa laakiin sunno weeye walaa sunnatanna maaha waayo turaabka nabigu ala slat slaam iska khafiifiy ka khafiifiyey way inoo doontaa inay sunno tahay in ciidda baa iska dahayso hadal la masaxa layihi see gudaha loo gaarsiin takhriiru lixyati iyo takhriirku biyuhu gaarku yahay gacmuhu shaqa kuma laha allaahuma ilaa maa qaaluu fii asaabici lyadayni takhriir baa sunno ay dheheen macane wasunanuhuna ku dar waan isaga daraynaa sunankiisu waxaa uu weeye habeen dambe ma jira waan dhammayn insha allahu taala xer iyo adkaysta sunanka tayamumku atasmiyatu bisrin la qabto weeye qiyaasan cala lwuduui liannahumaa kilaahumaa ahaaratu xadain rafu wey ahaaratu xadain wey wa taqdiimu yamiinihi midigta inuu hormariyo tan iyo tahaaranay ka mid tahay wa tahuurihi xadiidka cayshae cumuumka ahaa iyo qiyaasan cala alwuduu wey wa aclaa wajhi wejigana masaxa kor inaad kaga soo bilowdo waa nafsulwuduugiyo aclaabaa u sharaf badan dhinaca ashrafka inaad ka soo bilowdo weeye tacliilkeedu waan soo baray tacliilkeedu wafilyadi gacanta taagtiiggii loo marin lahaa mustacmalkana looga fogaan lahaa buu kudin tusay buu tilmaamayaa ee dhegaysta gacanta sideedaba midigtaad hor masixi iyaguna ilaa xusubka hala gaarsiiyey yidhaahdeen haddii wixii ku daadaata ay istaabtaanna mustacmal bay noqon bay dhaheen suulku waa inuu taagnaadaa afartaa faroodna afarta farood lagu aadiyaa gacanta afarta afar ku aadi kadibna dhinacan intaa u soo barisay weliba geeskan u baro markaad xusulka gaartana soo wareejiyo inta kale u daro suulkiina kor baad u haysaa ilaa suulka aad soo gaarto dhaq suulka ku aadi kadib tanna sidii oo kaleeta samee tiibuu tilmaamaya iyadoo tilmaanahoo qoraal ah indhaad ku aragtay qoraalna u akri marka yadacu wuxuu saarayaa asaabica alyusraa gacanta bidix faraheeda siwan ibhaami suulka marka laga reebo calaa duhuuri asaabici alyumna gacfaraha midig gacanta midig dhabarkooduu saarayaa si wal ibhaami suulka marka laga reebo labadii suul ka saarto tanna kurahaa dhabarka ka saartay wayamuruhaa wuu soo marinayaa ilal kuuci laga gaaro halkan ilaa soo gaarto kala baxan uma yadummu markaa halkan soo gaartay faraha bisudumi wuxuu sudumi atraafta asaabicii faraha qaybtooda hore ilaa xarfi diraaci dhudhunka dhinaciisa buu usoo badin wayamuruhaa ila lmirfaqi xusulku u marin oo gaarsiin uma yudiiru wuu wareejin bana kafihi alaa cashiga alaa cashira cad ilaa batni diraaci dhinacan cadee gudaha ah ee gacantaan u wareejin wayamuruhaa wuu marin waibhaamuhu marfuucatun sunkiisao kor u taagan yahay buu marin faidaa balaqa alqurca ah halkan hadduu soo gaaro masaxa wuu ku tiri masixi baطni ibhaami اlyusra bisuulka bidhiici sacad dahra ibhaami اlyumna suulka dhinaca midig korkiisa ku masixi suma uma yansaxu اlyusra bixdiila bilyumna ku masaxi kadalika sidoo kale iyadana uma yukhalilu asaabicahu gacmuhu faruhu isdhexgelin wayamsaxu ixda raaxatayni biاlukraa labada gacmoodna saasuu isugu masixi suurada isaa mucaqadka u ah wax daliila ah ma laha bal khilaafa daliili weeye nabiga waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam inuu ciidda gacmaha saaray kadibna labada gacmood saankiisiisae khafiifiyey oo weliba haddana iska afuufoo kuuf yidhi labada gacmood buu markii hore saa isugu masaxay kadibna waa iska afuufay intaa kadib buu wejiga iyo gacmaha masaxay iyagana calacalaakaa ilaali bay ku yidhaahdeen midda labaad waxaan dheere laga soo wareegayaba waa daciif baa niriyo kafaynka labada cubaacubood baa nabiga ka sugan alai slatuasalaam wax mucaqad badana haddaad aragto kaystaankeeda lagu rafaado badanaa daliil ma laha badanaa mustanad fiican oo sharciga ma laha wa takfiifu lcubaari boorka in la iska khafiifiyaa sunaa waaya nabigu iska afuuf buu yidhi uuna iska afuufay wa yufariqu wuu kala qaadayaa asaabicahu farihiisa cinda darbi markuu ku dhufanaya cala turaabi gacmaha fiihimaa labada darbaba fiihimaadii talabaad goeliyo waxaa nidhi ma asixin maxaa loo kala qaadi si fiican boorka inay usoo qaadataan la rabaa usoo keli iska khafiifinaya la afuufaya ma aad maaadu qaadashadu maxay tali haddiiba nabigu saanad afuufna iska lahaa aad usoo buuxsany maay tali waan iska khafiifinayaan iyagana sunnana waa sunno tii hore ka hor imanaysa si xooga u soo qaado haddana iska khafiifi waata waan dhihi jirnay hadhow markii qadada iyo cashadiya la cuno war waxaan isaga dejiyey iikeentii wey makaa marka hore waaa u gaadhsiinaysa haddaad dejinayso marka horeba meeshaad ka dejinayso buuxitaanka maxaad u gaadhsiinaysa marka hore ka dejinayso kama ficnayn wayajibu waxaa waajiba nascu lkhaatabi faraadka in la siibo fii darbati aaniyati talabaad faraadku gacan buu ku jiraa darbada labaadna gacmaha iskale haadaa wejkooda wey sababta loo siibayana weysadaba waa kii la dhaqdhaqaajin jiray si hoostiisa loo gaarsiiyo isagana meeshii la masixi laha inuusan ka hor istaagin weeye walow axdaa hadday weysadu ka jabto baynanaqli markuu ciidda soo qaado iyo masxin weji wejiga intuuna masixin batala naqligii waa furayaan ciiddii markaad soo qaaday intaana wejiga masixin bay neefi timid ama naagi ku taabatay ama intay meelay ku cuncuntay ama ilmo agtaada ahabaa taabatay wax naaqidul wuduuaad ku dhacday ama markaad soo qaadayba aad baa u lulmaysneed oo hurdaa kaa badatay intaqada naqligii naqligii niyadii iyo waysada xiriiraysay baa kala goday xadas baa kala dhexgalay baala wajaba waxaa waajibay akhdun aanin mar kale inaad soo qaadato labaad intaa ka soco mubtilaatu tayamumi baan kusoo gabagabaynaynaa gabagabaysiga waxa buriya wayabtulu tayamumu gebagabaysigii waa buriyaa waa buraa maxaa idinku xiga can ilwuduui laga gebagabaystay kii janaabada qabayskii maaha gebagabaysi can ilwuduu'i baa jira binawaaqid lwuduu'i hortii wixii wayse jebin jiray oo dhan baa jebiya wixii wayse jebin jiray oo dhan baa jebiya waa kow maxaa u dheer wa bitawahumi qudratihi inuu awoodo hadduu ismootiiyo calaa maain biyo biyahoo yajibu isticmaalu inuu isticmaala ay waajib ku tahay taana waa qofkii biyo waayey qofkii maanica biyaha ka hor istaagay qabay maaha kaama karo biyo way yileen biyo la-aan baad u gabagabaysatay intaadan salaada gelin haddii shan qar biyo aad ismootiisa ama yeedho baala waa inaad soo hubsataa markaa ka dabeed inaad gabagabaysataa ka ru'yati salaabin dhalanteed ama dhaandamangaal luu arkay aw rakbin qabla asalaati ama salaad salaadda ka hor buu safar soo gashay arkay aw fiihaa salaaduuna dhexdeed ama ku arkay oo ku maqlay wa kaanad waxay ahayd mimaa tucaadu wax la soo celcelinayo ka tayamumi xaadirin nin negibaa gebagabaystay lifaqdi ilmaayi biyo la-aantood sida caadiya biyihin la waaya ma ahadu ku tayamumka ninka xaadirka ee biyo waaye inuu soo celin salaadana qowl daciifa wey waayo nasku falan tajiduu maaan uun nusuustii nabigu uu tilmaamay oo dhawrajidilmaa cashara siniina yidhi waxba kama duwana musaafirka iyo muqiimka laakiin calaa kulli xaal cinda almadhabi haddaad soo celin lahayd salaadiin aad gashay de salaadan tii asalka ahayd maaha laakiin tayamum kuu banaanaa oodan soo celiseen salaad haddaad gashay biyoa bay soo dhacaan hataa kaa jari mayso oo maxaa u daliila walaa tubtiluu acmaalakum camalkiina haburinina salaada ka bixin way fain tucad haddaan la celinayna ka tayamumi musaafirin way tusaale ahaan safaran tawiilan safar dheer falaa salaada ka bixi maayo tayamumkiisiina buri maayo ilaa salaada u dhamaysto wayutimuhaa watujziuhu uu dhammaystiri wayna ka gudi laakiin yundabu qacuhaa inuu gooyaa sunnaah liyastanifaha si uu mar cusub u tukado u bilaabo biwudooyin weyso khuruuja min alkhilaafi cinda man awjabahu wاlkhuruuju min alkhilaafi mustaxabu wey wain raaw hadduu arko biyihii buu arkay fii naflin isagoo ku jira wanawaa cadadan tiruna niyooday afar shan ragcadood inuu takbiirtan ku tukaduu rabay atamahu dhammaystiran wailaa cadad hadduusan niyoonina faragcatayni buu ku gaabsan walaa yajuuzu ma banaana bitayamumin gebagabaysi akaru wax ka badan min fariidatin waaxidatin fariidow keliga keliya maktuubatin oo farad ilaahay waajibiyeya ow manduuratin ama mid aad nadartaya salaad waajiba hal ka badan gebagabaysi laguma tukan karo salaaan holaan usoo marnay wamaa shaaca wuxuu doonana wuu ku tukanayaa min annawaafili iyo waljanaa'izi salaadaha janaazada waa fardu kifaayahe furuudul acyaankan ka hadlaynaabay yidhaahdeen oo salaada janaazadu wakti gaaray soo gasha ma laha kuwa kalena furuudul acyaankiibuu nadarkuna aada u shabahaa halkaasaan ku deenaynaa wallahu aclam labadaas beriya caajiba habeen ban cashir ma jiro subxaan sal allah ala muxamadi waali subxaanka allah waxamdika ashhadu an la ilah anta astafiruka atuub ilayk